بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم الوشيرين سابوري رحمه الله حدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر في باب رضاعة الكبير oo ku saabsan yahay radaacatu lkabiiri qofka kabiirka ama qofka weyn nuugmadiisa jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan marka radaaca iyo nuugmadu ilmuhu uu nuugo islaam aan hooyadii ahayn ay ka ratimayso axkaam umuumah iyo hooyanimo ay ka dhalanayso iyo axkaamtii aan xalay soo maray ee arrintaa iyadaa ay wadatay islaamtaa qofka uu nuugay ilmahan uu nuugay xurmada maxramiyada iyo axkaamta ka dhalanaysa waxay qabaan inuu yahay laba sano iyo waxay ka hooseeya qaarkood bilay ku daraan dhowr bilood iyo dhib malaabileyihiin maxaa yeelay waxaa inoo imaan doonta inama alradaacatu min almajaaca hadaacada iyo nuugmada axkaamtaas iyo xurmada ay ka dhalanayso waxaa weeye waa nuugmada ilmuhu uu nuugaayo naaska majaaca iyo gaajadana ay kaga tirmayso oo ilmuhu markuu laba sano iyo wixii ka yar uu yahay laba sano uu ka yar yahay oo caanuhu ayay quud u noqon karaan oo wax u taraayaan oo cuntadii wixii kale kaga kaaftoomi karaan laakiin laba sano wixii ka badan ka dambeeya cuntu u baahan yihi marka majaacada caanaha majaacada iyo gaajada gaajada tira middaa weeye radaaca waxtaraayo ee xukunka iskale taasay qaadanayaan waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xadeeyey waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima radaaca rabaacada iyo mudmada itmaamkeeda dhammaystirkeedu laba sano ayuu ku joogaa marka bacdi ahlilcilmiba waxay qabaan inaynan xad lahayn sidaynan xad u lahayn cadadu radaacaat iyo inta jeera ilmaha uu naaska nuugaayo oo ummahaatukum ulaati arbacnakum cumuumkaa iyo idlaaqaasi loo qaatay ay u qaateen ayay xagga da'dana ay leeyihiin wakhti kasta uu nuugo hooyay u noqonaysaa islaanta walow laba sanaba ha ka weynaadeen kabiirku marka fii baabi radaac waxaa weeyaan man wasala wakhta alfidaaq wakhtigii nuugmada qofkii gaaray ayaa kabiir lagu ictibaaraya fii baabi radaac waa wen yahay laba sana waxay ka dambeeya radaacaas markaa qaarkaas daahiriyada ayaa ka mid ah saxaabada nabigana calayhi salaatu wasalaam ridwaan ullaahi calayhim waxaa qaba oo mufasirada mashhuur ku ah ummuna caaisha radia allaahu canha wa ardaaha oo qabtaa in wakhti kastaba intii la nuujiyo isagoo weyn xataa inuu maxram saa ku noqonoo radaaca uu maaratay xukunkii radaaca qaadanayo ayay qabtaa iyaduna waan arki doonaa iyada iyo niqaasha udhexeeya ummahaatulmuminiinkii kale ee haweenka nabiga calayh isalaatu wasalaam lagu khilaafeen saxaabada dhammaantood qaala xadaanaa camru naaqid camru bnu bukayr wbna abi cumara muxamed ibnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali can cabdiraxmaan bn اlqaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiiq can abihi abihiisoo alqaasim binu muxamed ah axadu fuqahaa'i sabca fii casri taabiciin buu ka mid yahay alqaasim binu muxamed nimankii loogu magac daray fuqahaau lmadiina ayuu ka mid yahay qaasim binu muxamed ibn abi bakr sidiiq waana dadkii caaisha radia allahu canhaa ku xidhnaay wax ka bartay isaga iyo curwa binu zubayr iyo rag ay ka mid yihiin can abiihigaas marka waa qaasime qaasimna waa ina muxamed bin abubakar can caaishata um اlmuminiina radia allahu canha وardaaha zawjatu rasuuli illaah almubara'a almubara'a min fawqi sabci samaawaat toddobada sama ka kor baa lagu beri Ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala inay tahay cafiifa dhowrsoon oo ceeb iyo xumaan midnaba aan weligeed u dhowaan inay tahay aayaad qur'aanahoo la akhriyo fii suurati nuur bilah kusu dejiyey subxaana wa tacaala xasaan ibnu haabit wuxuu leeyahay shaaciru rasuuli illaah xasaanun razaanun ma tuzanu biqiibatin wa tusbixu harha min luxuumi alkhawaafiri gabadh dhowrsoon oo qiimo badan oo dadkana ka badbaadeen ayaduna edab leh ayay ahayd radia allahu canha walidaalika nimanka shiicada ee raafidada ah ee caaisha radia allahu canha wax ka sheega waxay wax ka sheegeen muxsana mu'mina haafila ah oo aan xumaantaasi waxbaba ka ogeyn weligeednaan ku fikirin ayay wax ka sheegeen marka waxaan arkaayey meel ugu soo qoray hadal aad u qiim badanoo xikma ah walxikmatu marka maalinta hadda bishaan ku jirno waa shahru muxaram bishan waxaan ku jirna waxaa la dhahaa muxaram yowmu caashuuraa maalinta la yihahda tobnaad ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha la soomo nabiyullaahi muusa ilaahay badbaadiyey fircoon iyo gaaladii la socotayna waa halaagay waa yowmu nasri waalfurqaan maalintaa iyada ee nabiga uu yidhi ha la soomo maalin ka horraysana waa soomi sanadka soo socda uu nabigu yidhi calayhi salaam tamaniyey sanad baa lagu dhaafaa dembiga nimankaa shiicada la yidhahdo dhan kale la aadeen oo alimaam xusein ibnu caliy radia allaahu canhu siqu rasuulillaah oo lagu dilay ardulciraaq dulmi iyo gardarre iyo xaqdarrana lagu dilay radia allahu canhu wa ardaah ee rusunuhuna ay ka xanuunsanayaan maxabaiyo jeceyl badanna ay u qabaan ayaa iyagu waxay ka dhigeen uluw aan loo baahnayn marka maalintaas way iskala ahaan way istumaan dhaqorray iska tumayaan ulay isla dhacayaan wax allaalo wixii dhiig ka keeni lahay iyo nabar namargaarix way isjaldiyaan calaa kulli xaal marka wuxuu leeyahay kaatibkaasi midku ahaa magaciisu ma garanaye laakiin hadal qiimo badan buu ahaa wuxuu yidhi qofkii qadfa gabadh cafiifa oo muxsinada oo muuminada oo waxaas baan waxba ka ogeyn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa marinaya laa siyamaa ummahaatu lmu'miniin oo caaisha ay ka mid tahay radia allahu canha nimanka ayagaa markay qadfaan mar walba waxbay ka sheegaan oo xumaan iyo been bay ka sheegaan ayaguna sanadkiiba marba la garaacay oo xadda laga oofiyaa biaydiihim bayna isku oofiyaan oo gacmahooda isku jaldiyaan oo xuduud iskaga geeraan iyagoo dhiig ka daadan baad arkaysa oo dhabarkooda iyo wejigooda iyo dhiig ka daadanaya marka waa cuquba min allahi subxaanahu wa tacaala ilahay baa wuxuu ku salliday naftoodii yuu naftoodii ku salliday caaisha radia allahu canha wa ardaaha qaalad waxay tidhi jaaءad sahlatu bintu suhayn baa timid radia allaahu canha ila nabiy nabiga calayh salaam bay u timid faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuul allow innii anigu araa waxaan arkaa fii wajhi abi xudayfa ninkan abi xudayfaha waa ninkeedii zawjkeedii wey radia allahu canhu waxaan wejigiisa ku arkaa min dukhuuli saalim saalim ninka la yidhaahdo oo mowla abi xudayfa la yidhaahdo soo gelidda uu noo soo gelayo ee guriga annaga uu imaanayo wahuwa xaliifuhu xaliifkiisi weeyaan oo wuxuu ahaa ilmo uu soo korsaday oo uu tabanni waxay dhihi jiraa jiray tabanni ilmahaada dhalin baad korsanoo deena wiil baa oo ka dhigano waa lagu abtirino saasaa jiri jirta marka ilaah soo degtay udcuuhum liaaba'ihim aabbayaashood ogu yeera sidaasaa cadaalada ku jirtaaye haddii kalood aabbahooda ayna garanayna fa ikhwaanukum fidiin wa mawaaliikum akhuunaa fillaahi iyo mawlaa fulaan ee dhaha laakiin waxa la yidhahda hebelkii inay hebelaha ma jirto ilmaha dhalin loogu aabbihii aan aabe ahayn loogu abtirinaayo ma jirto marka saasuu ahaa wiilkan oo reerkanu haddii asagoo yar ku koray oo ciddanuu ka mid ahayo hadday soo degtay aayaddaasoo la yidhi udcuuhum liaabaa'ihim oo ninkii awal loo arkaayay inuu maxrabba iska yahay ajnabi uu noqday meel kaloo magaalada uu ka aaday iyo guri kale uu yaqaana islaantana hooyadii bay u tahay kana aabihii ciddala waa ciddoodii saasaana insijaam iyo dabeecadii ay isku waafaqday oo isku arkeen oy dhaqankiiba iska noqotay tiiba marka iyo xudayfa radia allaahu canhu saxaabigaasi qabay gabadhaasi abi xudayfa layidhaahdo ayaa xoogow isbeddela ku dhacay ilmihii marka hore wiilkoodii ahaan jiray marka waxay leedahay gabadhii baa nabiga u timi ila way garanaysaa islaamtu ninkeeda way taqaanaa dhaqankiisii wixii ay ku taqaani jirtay waxay ku aqoon jirtay waxaanayn hadday ku aragta wejigiisa isbedelkiisa way garan in lasoo meel laga taabtay oo wuxuuna uu si ka yahay hadday fiirisay waxay aragtay arrintan inay ku sal cadhadiisa marka waxay tiri wiilkan soo geliduu noo soo gelaayo ay gurigaanaga ka tirsanay in korsannay ayaan arkaa inuu ninkaygii ka sheeganayo oo wejigiisii isbeddel baan ku arkay maxaan samaynaa ilmihii haddii meel loo eryana lama hayaba arrin culayskeeda leh faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ardiciihi nuujiye xal buu u sheegay nabiga waxaa xal ah oo lagu xallini intaad nuujiso hooyo u noqo khalaas ah, qaalad waxay tihi wa kayfa urdicuhu seed u nuujinayaa nabi allow way artay wa huwa rajulun kabiir waaba nin weyne nin weyn wey shahida almashaahida kullaha bedel ka soo bilow ilaa jamiici almashaahid iyo dagaalkii nabigu ka qaybgaleed ka wada qaybgalay radia allaahu canhu qutila yowma alyamaama maalintii musallamat lkadaab lala dagaalamaya raggii quraadaabuu ka mid ahaa ee meeshaa ku horobtay nabiga calai slam raggiina qur-aan ka barta buu ka mid ahaa saalim mawla abi xudayfa nin qiimo badan buu ahaa maalintaasuuna shahiiday marka nin weyn oo riwaayo kale duunlixii garhban la soo baxay seen u muujinaya fatabasama rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa muusooday oo ku qoslay ila gabadho meeshay ka taagan tahay cifadeedii iyo xishoodkeeda iyo arrintan ayada ay sharcigu u ogolaaday siday xataa jidhkeedii u sii waayey wa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam qad calimtu waan ogahay saarin bin abi xudayfa ii sheegi maysidee saarin mowla abi xudayfa waa naqaanaaye waxaad yeeshaa inahu rajulun kabiir inuu yahay nuuji baan ku yidhi saada camar fii xadiidihi waqaana qad shahida badra dagaalkii bader buu ka qayb galay marka arrintaasi laga hadlaayo dagaalkii bader dhac waa dambo wey ilan waa madani Eh, reer maku ahaa laakiin waa muhaajir laakiin marka madiina la jooga bader buu ka qayb galay iyo dagaaladii inta kale ka dambayso dhanba waa ka wada qayb galay ragga saxaabada qaarkoodba waxaa dhihi shahiida almashaahida kullaha mashaahida kullaha yani wuxuu weligii kama daarinba wuuna joogay wuuna ka qaybgelayso qaarna waxaa leeyaha shahida qaswata fulaan wa fulaan ilaahayuu ka qayb galay liannahu xuduurka iyo ka qaybgalka macaarigta iyo jihaadka biiclaa'i kelimat illaah waa manqaba biayi manqaba manqaba iyo fadli dheeraada weeyaanoo lambaro lagu kala koreeyay ahayd qofka intuu dagaal ka qayb galay ee diinta difaacay ee naftiisa huray waa lambar u kordhay oo dadka kale kaga sarreeya wey laasiyama bader iyo dagaalkii bader iyo raggii ka qayb galay badriyiinta dhihi jir waa kii dhihi jiray jibriil calayhi salaam intuu nabigu u yimid waxaad siyaad ku tiraysaan in reer bader dadkii bader ka qayb galay agtiina say ka yihiin dadka ugu qiimo badan bay weyaan yuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas weye malaa'igtii dagaalka beder ka soo qayb gashayna ayaguna sidoo kale weeyaan nabi sala allah alay wasalam jibriil malaa'igtii beder ka qayb gashayna malaa'igta kale waa ka caansan yihiin waana ka fadli badan yihiin mashaahid waxaa weeyaan ninkan asagoo nin weyna ayaa layidhi nuuji hooyana waa u noqonay masalada marka waxay nas ku tahay oo sariix ku tahay rabaacu lkabiir qof weyn hadduu islaam nuugo hamsa rabaacaad shan nuugmo inay hooyo u noqonayso maxramiyadii ay soo gelayso ummahaatukum ulaati ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca yuxarimuuna aradaacati maa tuxarim min nasab arrimahaas inay soo wadageli wixii nasabkii toddobadii nasabka ay radaac uga soo gelaayeen oo garab u taagan yahay taas wuu nas yahay ee hadal ka taagan yahay ma khaas baa masaladan mise waa caam isku hayaa oo axad kale oo la sheegay ma jirto nabigana cumuumka buuna hadlayay qadiyatu cayn buu ka hadlayay wa qabaaya alacyaad laa tuxmalu cala alcumuum bay dhahaan culammadu qabaaya alacyaad masale qadiya cayniya ah oo khusuus iyo huruuf gaara iyo xaalad gaara kusoo lagaga hadlaayay cumuum laguma xumbaaro cumuum lagu xumbaaro ilaa in la ogaado mooyeene in la ogaado inay caam tahay mooyeene dayib marka jumhuurta saasay qabaan oo duruuftaas waa khaasbay ku tahay saalim waa qodob qodobka kale oo sheikhulislaam ibnu taymiya isagu leh waxaa weeye saalim khaaskuma ahee waa khaas sax laakiin khaasun calaa man kaana mila maa kaana calayh yacni darfigii iyo duruuftii haysatay saalim oo kale ilmo guriga ku soo koray oo meel kale loo wadan la waayey oo si kaloo la yeelan la waayey oo xaaladiisa ay adkaatay xal lagu xalliyo weeyaanoo qoladaasoo kale khaas u tahaye ayi shaksin oo iska socdo intaad muujiso iskabadh muujiso walaal baa hooyaan ku ahay iyo carruurtaydaad la dhalatay iska dhii maayo baabu shar baa furmaaya leeyihi baabu oli meeshan oo iska ordaayo oo shahawaadkiisa hawnihiisi waala goormuu ta'afur ilmahan yare la soo nawjiyey ee laga soo dhaadhiciyey ee la yidhi waa hooyada ee kadib dee nawaasicii dabcigahaa iyo waasicii sharcigaha labadaba iskugu darmatay oo dabeecadiisao dhanba ay hooyo ahaan ninka u qaatay hilibkiisii iyo laftiisana ay ku soo caanihii hooyadan islaantan kaasoo kale iyo qof iska socdo meeshanoo shan jeer intii loo lisay caano deena hooyabaa tahay la yidhi arrintaa ayada waxay leeyihin culammadu waa arin aan socon karin wey laakiin masaladan ninkan islaamkana soo korsatay reerkan ugu soo koray marka hore ciddan unbuba ahaa kadib caanii baa la nuujiyey halkaas kasii xamiray takiid bay noqotay marka qofki sidaasoo kale ah ayaa lagu xallin karaa qaar culamada ka midami qaar waxay mid khaasbay ku tahay saalim amaa ummunaa caaisha radi allahu canha waan arki doonnaa iyadoo fatwoonaysa oo aan saraaxan si cad oo cadaynaysa alimaamu daawuud ibnu cali ahaahiri asagana sidaasuu qabaa oo wuxuu leeyahay wa ummahaatukum ulaati ardacnakum ina nuujiyey waatan way nuujisay taasuu taagan yahay fii riwaayati ibn abi cumara fadaxika rasuullah baa ku qoslay calayh salaam badala tabasama nabigan waxaa looga yahay qahqah inuu qahqaha una qosalkiisana tabasum buu ahaan jiray kaiiru tabasum buu ahaa qaala waxadaana isxaaq bin ibraahim alxandari ibnu rahawayn muxamed bin abi cumara jamiican dhammaanba can iaqafiyi bay ka wariyeen aqafigu waa cabdilwahaab ka soo socda cabdilwahaab ibn qaala ibn abi cumar se wuxu uhi xadaana cabdulwahaab jawaab bin cabdilmajiid athaqafi can ayub bin abi tamiima can ibn abi murayka cabdullahi ibn cubaydillaah can ilqaasim ibn moxamed bin abubakr ataymi can caaisha um lmuminiin radi allahu canha ana saaliman saalim mawlaa abi xudayfata aha alqaari min alquraa buu ka mid ahaaye radi allahu canhu kaana wuxuu aha maca abi xudayfa abi xudayfa iyo wa ahlii fii beytin gurigooda kula noolaan jiray faatat waxaa timi tacni waxoola jeeda ka hadlaysaa caaisha ibnata suhayl gabadhii sahla bintu suhayl ahayd baa nabiya nabiga u timid calayh salaam faqaalat waxay tiri ina saaliman saalim qad balaqa wuxuu gaaray maa yabluqu rijaal ragga meeshuu gaaro oo qaangaariya buluuq ayuu gaaray wa caqala wuxuuna garanayaa maa caqalu waxay garanayaan oo waxay garanayaan oo dareenkii iyo waa gaadhay wa inahu yadkulu calaynaa welina waa noo soo galaa oo guriguu nala joogaa idaa halkaasuu nagala soo qabsaday yaraantii wa innii adunnu waxaan u maleen ama fii nafsi abi xudayfa abuu xudayfa naftiisa inay ku jirto min daalika gelidaadu soo galayo shayan xoogow intinid iyo nacida iyo cadhaah inuu arrintaa ka qabaan dareemay maxaan sameeya nabi allow faqaala laha nabiyu sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi ardiciihi nuuji xaalad baa taagan cudur baa taagan culays baa taagan marka masalatu daawa dawaa haddii ay arrin imaato daawaday baa loo helaya shareecada waxaan la maarayn karin ma laha waxay ku binaysan tahay wamashaqatu tajribu taysiir ardiciihi muuji taxrumii calayhi xaaraan baad ka noqone maxram baad noqon hooyaad u noqon wayadhabu waxaa tegayaa alladii arrinkii fii nafsi abi xudayfa abuu xudayfa naftiisa waxa uu dareemaya oo ninkana janabiga cidda ku dhex jira uu dareemayana waa ka baxaysaaye farajacat markaasay deen rajacat facalaq way samaysay waa ku jirta meeshan way caanihii ma loo lisay u dhow inanii loo lisay liannahu maadaama arrintu daruuro iyo xaaje ay imaatay wadaruura tuqadaru biqadriha in hadda marka caanihii calooshiisa ay gaadhaan ku filleed in naaskiiba uu afka saarto oo jaqo oo gacanta ku qabsado ama uu jaqo taas xogo waxaa weeye waa ziyaada laga baaqsan karo marka waxayse ahaataba kuma caddan laakiin waa arrin marka qaacidadaasi markii la fiiriyo tuqadaru biqadri haadaas farajacad way soo laabatay faqaalad waxay tihi innii qad ardactu waan nuujiyeyoo fadahaba aladii arrinkii waa ka tegay fii nafsi abi xudayfa ninkayga abi xudayfa bay leedahay yani xaalkii ka dareemaaya iyo kahoshadii waa ka baxay waa bogsay bogsay wiilkiina wiil buu noo noqday khalaas marka waxaa weeyaan intaha alkhilaaf dahaba alixaafu waintaha alkhilaaf bay dheheen qolaa intay bannaanka ooga hadasho soo baxtiri oo asagoo go qabo oo go weyn oo xilliad oo go xilli qabow iyo dhaxan ah ayay bannaanka ogu baxay ayadoo islaanta ay leedahay waryaa rabix ramka lama baxeen bas go-in bay xoog ooga qaateen oo ka siinteen marka hadduu soo noqday asagoo go-laana maxaa dhacay wuxuu yidhi dahaba lixaatu waintaha alkhilaaf go-ina qaateen murankiina waa isku dhammaatay marka taasoo kale xadaana isxaaq bin ibraahim alxandali wa muxamed bn raaficin naysaburi walafd ibn raaficin qaal xadaana cabdrazaq bn hamaam akhbarana ibnu jurayj cabdilmalikin akhbarana ibn abi muraykata an alqaasim bn muxamed bin abi bakr ahbarahu ana caaishata ahbarathu qaasim bay u warrantay iyaduna ana sahlata binta suhayl ibna camar jaءat nabiya nabiga alayh salaatu wasalaam u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allah ina saaliman saalim lisaalim bikuwada ahaa mawlaa abi xudayfa ahaaye macanaa maca anagu weye fii beytina gurigunana joogaa nala degan yahay waqad balaqa waa gaaray maa yabluqu rijaalu ragga wuxuu gaaro oo qaangaar iyo dareen wacalima garay maa yaclamu rijaalu ragga waxay garanayaanna waa garanaya waa ninkaa weyn ee dareenka rageed qaba ee rag wuxuu ahaa on looga tashan qaala maxaan sameeyaa marka meelaan u wadna ma hayno qaala nabi wuxuu yii ardiciihi nuuji taxrumii calayhi xaaraan baad ka noqonay yani maxram baad u noqon hooya baad u noqonaysaaye qaala famakadtu sanatan qaala waxaale waa ninkii ibnu abi mulayka wuxuu leeyahy famakadtu sanatan sanad baa nagaa aw qariiban minha sanad wax u dhow laa uxadiu bihi xadiidkan aanan sheegaynin xadiikan markaan ka maqlay sheekhii alqaasim binu muxamed ahaa sanad un baan maagaya ka maagaya inaan sheego aan ka istaagnaa oo aan ku hagaagi lahaa wahibtuhu waana ka hibaystay xagga kale inaan asaga aan weydiiyana waan ka hibaystay wahibtuhu ah, riwaayo kale dhiso kale rahibtuhu waan ka cabsaday asagana marka inaan sheego axaadiistii kale ayuu khilaafsan yahay daahirkeedii iyo muxuu ahaa nusuustii kale oo in radaacu iyo nuubadu ilmaha yaruun uu wax u tari karo oo saamayn karo marka qaasimna wuxuu sheegay xadiidkaas kabiir ayuu sheegay tiiba markaya xoogow ka shakiyo oo irwaase oo hubso oo bar kale inaan ku celiyana waan ka heybaysto waan ka xishooday buu leeyahay waan ka xishooday oo ardadu salafka iyo ilaa iyo xishoodkaa wuu jiri jiray xishoodka wuu jiri jiray xataa saxaabada nabiga calayh salaam cabdullahi bn cabaas baa intatuuba eh, eh, eh, ilallaahi faqad saqad qurub aayaddaasi iyo waxay ku soo degtay ayuu muddo dhan wuxuu ka xishoonaya cumar inuu weydiiyo cumar inuu weydiiyo muddo kadaolada laleeyahy faqad saqad quruba oo laleeyahay ee labada ahe toobadkeena laleeyahay waa labadee inuu intaa dhaho ayuu cumar ka xishoonaya ilaa ay taxaji sila aadeen meel uu ka helay cidlo ah labadooda ay waddo ay ka yar leexdeen oo xaji gudashiiyo biyihii u qaadayoo kadib bana weysadii buu deena ku gaada wuxuu yidhi arrinkaasaan rabay inaan muddo dharku weydiyo waana kaa cishoonaay waa u sheegay caaisho iyo xabsa weeyaan labada laga hadlaayo marka way dhici jirtay xataa culummadeena iyo dalabadii hore iyo xertii hore sidaasay ahaan jireen haddaanin kuma naseexanayo laakiin waxaa dhici jirtay in oo masalo uu ardayga garan waayo uu ku dhiiran waayo sheekh inuu dib ugu socodiyo kitaabka dib ugu socodiyo meelaha kale iyo ardada kale iyo inuu weydiiyo ardada dhexdooda weydiiye mooyeen uu dib sheekh u socdo sheekh masaladan say eh, ahayd uu dhaho xoogow ixraaj buu oga baqi jirayoo waa way ka xishoon jireen way ka xishoon jireen bacd haadana wayna soo martay waan xasuustaa ayib laakiin haddii ay la socoto dabcan mar walbaba edabta iyo ixtiraamka iyo tawqiir culamaa mar walbaba waa waa matlab sharci ah oo lagu naseexinayo waa meesha meesha ay arrintu ka hadlowday inta badan ee cilmiga iyo barakadiisa iyo hayradiisa ay u daciiftay waa dhinacaasaa kamida qaybtaasaa kamida qaybtaasaa ka mid masalada ixtiraamka culimmadeena inaan ixtiraamno tawqiirino qadarino waa masalo keeni karta cilmigeenna inuu noqdo cilmi naafica oo mubaaragah aadaabta iyo kala dambayntaana waa wax loo baahan yahay sharciga mar walbaba laakiin haddana su-aasha in la weydiiyo iyaduna wax maanica ma laha nabiga su-aalaha waa la weydiin jiray sala allahu alay waali wasalam inkastoo saxaabadu ay iska dhowri jireen caraabta iyo kuwa iyo waxba weydiin jireen laakiin way dhacday in badan in su-aal la weydiyo fatwo la weydiiyo xajkiisi iyo nabiga calayh isalaatu wasalaam awqaadu salaad iyo waxyaala noocaas oo kalea su-aalo badan baa nabiga la weydiin jiray sala allah alay ali wasalam bacd alikhwa ayaa bacd eh, eh, aan jeclahay aan jeclahay inuu ahaa eh, baxdigiisa asheekh cabdirashiid xawaadle xafidahullah doctoorka baxdigiisa magisteerka iyo doctoorada midku ama aqaaneen su-aalihii nabiga la weydiiyey calayh salaam bal arrintaas fiirino sheekha weydiino yuu baxsi ka baray ayib wuxuu leeyahay waan ka hidaysan jiray inaan ku weydiiyo ayaan sheekha ka hidaysan jiray ama inaan sheegaan ka gaabsaday uma kadib muddo kadib laqiitu lqaasima sheekhii qaasim amaa la kulmay buu lehay ibn abi hurayka faqultu lahu waxaan ku idhi laqad xadatanii waxaad ii sheegtay xadiian xadiid maa xadatuhu aanan sheegin bacdu weli waxaad garanaysa asalka qofku wuxuu xadiis maqli inuu sii gudbiyo ayay ahayd weli ma sheegin qaala wuxuu yidhi alqaasim famaa huwa muxuu yahay xadiidka hadduu la kuugdo ee la fadhido faahbartu waan u sheegay waxaa xadiidu rabaacu lkabiir ah, saalim bowla abaa xudayfa inuu sahla bintu suhayl nuuga isagoo weyn oo dhar leh xadiidkaasaan ka cabsaday inaan weli sheego adna waa ka hebaysana qaala faxadaahu canii faxadithu canii qaasim wuxuu yidhi ha ka cabsanine waa xaqiiqad dhab oo jirta sidii baan u xifisnahay ee faxadiثhu weli xadiidkan canii aniga iga weli ana caaishata inay caaisha ahbarat bihi ii warrantay in caaisha ii warrantay radia canha qisadaas caaishana waa saxaabiyadda jaliilada radia allahu canha nabiga ay ka warisay saasuu sanadku mutasil ku yahay laa qubaara fiihi marka waxaa weeyaan saa iga weri artaade ah, silsila dahbow ah. riwaayatu qaasib ibnu muxamed can camatihi caaisha um almuminiin can rasuuli illaahi sala allah alay wasalam imaam alhuda marka wax aad oga maagto ma jirta xadiidku waa saas weeyaan masalada markaa tanziilka way kala tahay moogtahay sixatu nasi iyo muxuuha tanziiluhaa cala alardi meesha sida la dejinayo waa masalo fiqiya ijtihaadiya culummadu ay ku leeyihiin ra'yi iyo majaal iyo niqaash ay oga furan xaggee la dejinaya masalada makhusuus ba ma cumuum ba ma warfi khaasa ila akhiri waa masale kale laakiin kownuhu maska uu saa yahay taa iyadaa ka shakinimi qaala waxadaana muxamed bn muhanى alcanazi abu musa aلzamn qaala xadaana moxamed bnu jacfar undar ibnu jurayd baa u bixiyey undar maanaystaas qaala xadaana shucba bnu xajaaj alwaasidi can xumayd bn naaficin can zaynaba binti umi salma qaalad waxay tihi qaalad umu salama umu salama waxay tihi waa zawjadii nabiga hindad alla magaceeda hinda bint abi umaya hinda bint abi umaya radia allahu canha abi umayadaas xudayfa ldhiisi licaaisha waxay ku tihi innahu caaisha yadkhulu calayki waxaa kuu soo gala algulaamu dhallinyarada alafyax ee qaangaarka ku dhow alladii ghulaamkaasoo maa uxibu ani aanad jecleen an yadkhula calaya inuu ii soo galo mayna dhihin maa uxibu an yadkhula calayki ee waxay tidhi maa xuba an yadkula calaya xogow hadalka xanaftay ka duwaysaa dhallinyaraa ku imaato wax kaa barata oo aad leedahay waan nuujinay ehelkayga baa nuujiyay aad leedahay aniguse ma jecli inay ii soo galaan ayay tii haweenkii nabiga o dhan ba saasay u istaageen qaala faqaalat caaisha waxay tidhi amaa laki miyuuna kuu sugneen fii rasuulillahi rasuulka ilaahi calayh salaam uswatu dayasho miyaada rasuulka ku dayanaynin calayhi salaatu wasalaam manhajkiisi iyo muxuahan aad ku dayanaynin qaalad waxay tidhi haa wey macnaha nabiga inaad ku dayanaynin haa bal sheeg qaalad waxay tihi caaisha ina imra'ata abi xudayfa abu xudayfe xaaskiis islaamtiisii sahla bintu suhayl weeye qaalad waxay tihi yaa rasuul allah ina saaliman yadkulu calaya waa isoo galaa huwa rajulu waa nin weyn wa fii nafsi abi xudayfana minuu soo gelideesa alayhim shayun waxbaan ka arkay oo waa ka xun yahay maxaa samaynaa faqaala rasuululahi wuxuu yidhi calayh salaam ardicihi nuuji xataa yadkula calayki suu kuugu soo galo hooyaad ugu noqoto maxram ah abu xudayfana uu arrinkaasi oga bogsado naskaasaan istaagay marka dhallinyaradan xerxerta ee ardada ah oo caaisha radia allahu canhaa ama inay adeegsato ama u soo galaan wax ka bartaana rabaa waxay leeda orod u tagaa gabdhaha walaalahaya carruurta ay dhaleen iyo orod soo nuuga irmaanka ah ee mxuu ahaa ilmaha nuujiya soo nuuga markaasay dee waxba u noqonba habaryar iyo eedde iyo ayay u noqonaysaa ah, yacruu min aradaca maa yaxrum nasr taas u noqon khalaas markaas waxay leedahay khalaas hooyaan inay ahay oo tii marka horeba eh, xukmiga eh, ah, eh, umulmuminiintii kale waxaa ugu darmatay midii kale ee radaaca dayib sidana dhihi jirta caaisha radi allah an lakiin haweenka kale waxay dhaheen maya arrinta waxaanu aragnaa arrin khaasa ah. ee aan ku degdegin وxadثnي abu aaهir وhaaruun بن سaciid abu aahir أحmed بن camr وhaaruun بن سaciid الaydi والlفظ لhaaruun qaalaa waxay yidhaahdeen xadaثna ibn whbin cabdالlahi بn whb الmasriي qaal akhbarnii mkrma بn bukayr can abi bukayr بn cabdالlahi qaal samictu xumayd bn naafic baa maqlo yaquulu leh samictu zaynab bint abi salama maqlo taquulu leh samictu uma salma ayaan maqlay zawja nabiyihi salى الlah عalيه wasalam taquulu lcaaisha iyadoo ku leh wallahi waan ku dhaartay maa taطiibu nafsi anigu naftayda dhiig kuma ahaanaysa naftayda kuma qancaysa kuma raalliihi an yaraanii hulaamu inuu dhallinyaro ee arkaan wiil dhallinyara qad istaqhnaa ka deeqtoomi can iradaaca nuugmo nin dhallinyaro oo kuray ahoo nuugmo ka weynaaday intuu nuugmo darteed igu soo dhowaado inuu yidhaahdo hooyadii ta ama eeddaha horan bay i tahay taa nafteyda kuma qancin faqaalad waxay tii lima oo maxaa dhacay caaisha qad ja'at sahlatu bintu suhayl baa timid ilaa rasuulillahi bay u timid calayh salaam faqaalad maxay ku tiri yaa rasuul allah wallahi inii la araa waxaan arkay fii wajhi abi xudayfa abi xudayfa wejigiisa waa ninkeedii min dukuuli saalim soo gelidiisa waxaan ku arkaa shay oon uu dhacayo markaasuu qaalad waxay tiri faqaala rasuulula nabiga calay salaam baa ku yidhi ardicihi nuujiye faqaalad markaasay weliba sii tiri inahu duu lixya garh buuba leeyaha ninka weynsan u nuujin faqaala nabigu wuxuu yidhi ardicihi nuuji baan ku yidhi yadhabubu waa tegayaa maa fii wajhi abi xudayfa waxaa faqaalad waxay tidhi wallahi baan ku dhaartay markii ay nuujisay nabiga ku soo waxay tihi maa caraftuhu ma garanay fii wajhi abi waxba waxba hadda wax aan ku adkii jiray oo kooshada hadda kama muuqato xadiidkaasaan haynaaye ayaduna waxay dhihi jirtay waa khaasa haweenka nabiga o dhan waa kan socda قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيم بن خالد عن ابن الزهري annahu qaala wuxuu yidhi akhbaranii abu cubayda ibn cabdillaahi bnu zamca yaa ii warramay anna uma hooyadii zaynab binta abi salama oo rabiibatu rasuulilaahi ah ahbaratu waxay u warrantay wiilkeedaasi anna ummaha hooyada zaynabtaas uma salama ahayd zawja nabiy sala allah alay wasalam kaanad inay ahayd taquulu tii tidhaahdo abaa saa'iru aswaaji nabiy haweenkii nabiga calayh salaam intii kale caaisha mooyaane waxay diideen an yudkhilna inay soo geliyaan calayhinna korkooda soo geliyaan oo loo soo galo axadan qof bitilka radaaca nugmada noocaas noocaasee qof weyn oo caano ka weynaaday intii la nuujiyo inuu sidaa maxram oo u soo galo arrinka haweenka nabiga oo dhan way weydiideen wa qulna licaaisha weliba waxay ku dhaheen wallahi baan ku dhaarannay maa nara ma aragno haadaa arrinkan aad daliishanayso oo masaladaa saalim iyo sahlo ah ilaa ruqsatan ruksa umaan u aragnaa arhasahaa uu ruqseeyey rasuulullaahi llahi sala allah alay wasalam lisaalim khaasatan gaar ahaan waa khusuusiyaad ruqso wey ruqsaduna waxaa weeye shay muxaram ahaa oo bannaanayn oo daruuro ama xaajo darteed loo baneeyey ayaa cudurdaarkaasa ah iyo ruqsa haddaad ruqsa maqasho xaaraan baa ka horraysa ah, marka arrinta ma bannaana asalka ahaan laakiin masaladan liruqsati xaajo iyo daruuro darteed baa loogu baneeyey lisaanin bay khaasatan ku tahay famaa huwa bidaakilin noo soo geli maayo annaga calayla korka anaga axadun qof bi haadihi radaaca radaaca lugmada noocaasa loogu soo geli maayo walaa raa'ina namana arkaayo namana arkaayo xijaab baan qad iska siina bannaankaasu ka hadlay saasay dheen haweenka nabiga sala allah alay dooda marka waa dood cilmiyeed dood cilmiyeysan weeyaan waxaa la isku hayana waxaa weeyaan tacmiimu nasi ow taksiisihi waana masala usuuliya oo dee naska asaga ah cumuumkiisaasi iyo khusuuskiisaasi dood waa geli kartaa waxa aad u aragtaa lagugu naqdin karaa lagu dhihi karaa maya waa lagugu jidi karaa ama qiyaaskaadaasa qawaadix waa lahaha qawaadixulcilla ayaa gelaysa ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay inama radaacatu nuugmada wax saamayso min almajaacati waa midda gaajada tirta qaala xadaanaa hanaad binu sariyin abu sari qaala xadaanaa abulaxwas salaam bnu sulaym alxanafi mashhuurun bikunyatihi abulaxwas wasmahu salaam ibnu sulaym can ashcaf bin abi shactaa can abihi aabihiiso abushacta ah wasmahu sulaym bn aswad ayaa isaga la dhahaa bishacfahaas u caan ku yahay mashhuur bikunyati asaguna sulaym bn aswad can masruqin masruuq ibn اajdaci <clears throat> alkuufi suruqa wahuwa saqiiq isagoo yar baa la xaday la helay kadibna saasa masruuq loogu dhiciy kii la qaala wuxuu yidhi qaalad waxay tihi caaishatu dakhala calaya rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa ii soo galay wa cindii agtayda rajulu ninuu qaacidun fadhiyo fashtada dalika calayhi arrinkaa nabiga waa ku adkaaday wara'aytu lqadaba weliba carada caraan arkay fii wejhi wejigiisa ka muuqata calayhi salaatu wasalaam qaalad waxay tidhi faqultu waxaa ya rasuul allah inahu akhii min aradaaca ninkan waa walaalkay nugmo igu walaala naas baa nugnay qaalad waxay tihi faqaala nabigu wuxuu yidhi undurna u fiirsada ikhwatakunna walaalihii min aradaacati nuugmo inagu walaala fa inama aradaacatu nuugmo idin ma kasta qof kasta oo naas nuugay waa waa nuugmada ilmaha laba sano wixii ka yar uu caanaha ku gaajagoyni laftiisa iyo luddiisana wax u tari ku noolaan kaga maarmi karo wixii kale nuugmada way nuugmada saamaynta lehee xukunkaas ayadaa qaadanaysa ee ma aha nuugmo kale oo dhan ma aha marka walariib caaisha radi allahu anha xadiikaasi warinaysaa marka masaladaasna way rayeesay masaladaana way aragtaa xadiidkanna way warinaysaa inkastoo iyadooba xadiid ay ku salaysan tahay masale waxaa jirta iyadana mashhuur culamada dhahaan alcibratu maa rawa raawi laa bimaa ra'a iyadana waa masale kale inkasta oo in loo soo dariishada halkan ay xoogo nadar tahay lianna caaisha xadiidkaa horeba masalada horeba ay ku tagtayba ma aheen ra'yi mujarada wuxuu ahaa daliil bay wadatay oo ay dejisay inuu yahay cumuum <clears throat> qaala waxadaanaahu maxamed ibnu muhana alcanazi abu muusa wibnu bashaar mindar qaala maxamed ibnu bashaar iyo maxamed muhana kaanaa ka farasay rihaan xaafid ibn xajar saasuu dhihi jiray kaana ka farasay rihaan way isleekaayeen hal meel bay wada joogi jireen isku mar bay dhinteen meelo badan bay iska raacsan yihiin labadooduna waxay sheekh u yihiin a'immadii lixda ahayd a'immatu sita kasoo bilow bukhaari ilaa ibnu maaja ka imow ragga sheekyaha waabuu ka mid yihiin sagaalkii bay ka mid yihiin atisca tisca ayaa la yidhaahdaa oo a'immada sitada ku shirkoobeen inay sheekh wada noqdeen toos uga wariyeen alaa waxay yidhaahdeen xadaanaa muxamed binu jacfar ikundar xaw xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad alaa jamiican dhammaantoodba waxay yidhaahdeen xadaanaa shucba bnu xajaaj xa xadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaanaa wakiixa xadaanaa zuhayr bnu xarbin xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiyi jamiican can sufyaan qaalaha iyo jamiican iyo mutaabacaadka qaarka kala gaagaaban qaarka kala dhaadheer can sufyaan bay ka wariyeen sufyaan ibnu سعيid بن مسروq الثwrي xw xadثna cabd بن xumaydin qal xadثna xuseyn الjuعفiy عan زاaئd بn qudama kulm عan أشcd بn abi الشhacثاء بisnaad abi أxws abilaxwaskaas ka warinaya ashcad bin abi shacfaa ayaa dhammaan mutaabacinayaan ka macnaa xadiiihi xadiikiisa oo kale xagga macnaha hayra anahum qaaluu lafdigay ku khilaafeenoo qaaluu waxay dhaheen min almajaaca inama radaacatu watanba soo saaba maaheen ayr anahum qaaluu min almajaaca ah. waxaa dhici karta marka indurna ikhwaatakuna indurna ah, ikhwaatakuna intaa inaa dhihin ima radac min almajaaca fainama alradaacatu min almajaaca ah. nacam ama waxaa dhici karta inta kale xagga macnaha laakiin lafdigaasi kayrahum kayranahum qaaluu waxay dhaheen lafdan min almajaaca way isku raaceen oo ilaa lafdigaasi waxaa uga horeeyey abulaxwas waa kaa soo maray undurna ikhwatakuna min alradaacati fainama alradaacatu min almajaaca ah. ayib qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay jawaazu wadci lmusbiya islaanta lasoo qafaashay in la wadiyo la jimaaco way bannaan tahay bacda alistibraa markii istibra lagu sameeyo oo caloosheeda inay beri tahay oo ilmo ku jirin la xaqiijiyo la ogaado hal caada iyo hal xayd ah hadday dawaatulxayd tahay wey dawaatulaqraa ama hadday tahay kuwa xaydka ka weynaaday hal bil ah bil waa marka ay joogto qarac ilcilmiga ka mida dhahayana way jiraan istibra loogama baahna liannahaa waa la ogyahay inay barii'u tahay kolba haddaynan xaydba ku dhaceyno xayd ka baxday xaloosheeda in waxba ma gelaayo marka jawaasu wailmusbiya bacda alistibraa ayaa bannaan yani gaalada lasoo qafaashay muslimiintu gacantooda soo galae sahmiga intii la qaybiye qof ku soo hagaagay addoonta kusoo hagaagtay waxaa weeyaan istibraa'u buu samaynayn ilmaha caloosha uuna wax ku jirin lialaa yasqiya zarca qaybihi suuna u waraabinin unbuu istibra iska hubsan kadib dena waxaa wey waa jimaacaya waa addoontiisi oo suriya la yihahdaa waa suriyeen oo axkaamtii xorada lama marinayo oo caqdi iyo nikaax iyo weli iyo shuhuud iyo meher iyo waxaa ma jirto mamluukaa la dhaha marka waxay garab socotaa midda mutaawajada la qabo ayay garab socotaa ilaa calaa aswaajikum oo maa malakat aymanukum naam ayb wain kaana lahaa zawj walow kaana lahaa zawj wain kaana lahaa zawjun kaba dhigbat wain kaana lahaa zawjun haddii nin uu qabi jiray intaa gacanta lagu soo dhigin infasakha nikaaxuhaa nikaaxeedii waa fasakhmay bistabyi qafaalashadaas ku fasaxmay marka gacanta ninkan kale kusoo wareegto gacanta ninkeedii gaalkaa laga soo qabtaba waa warkaaba nikaaxii hore waa buray waxay ku wareegtay fasqu nikaax ayaa ku dhacay waa fasaxantay marka ninkan dambe ayaa arrinteeda u tashan hadduu u galmoon iyo hadduu gadan iyo hadduu qof siinba isagaasaa iskale xukun jiro oo sharciya ayuu ahaan jiray oo jira haddaba waa xukun sharciya laakiin addoommihii iyo howlihii baa hadda dee ayna dadka fahmaynin laga yaaba qaarkood inay qariibsanayaan la yaaban yihiin marka birta laiska calashado oo laisbanaysto oy gaaladu diin iyo duunye iyo dalba nagu qabsadaan oo dhiiggaadii iyo naftaadi ay xalaashadaan ay bannaystaan caqligu ma diidaayo in haweenkooda la bannaysto ayagana oo gacanta lagu dhigo xoolahoodana la banaysto sharcanna waa ka waa ku cadyahay caqlanna waa soo dhoweynaya ayib qaala xaddaanaa cubaydulaahi bnu cumar bni umaysanata alqawaariiri xadaana yaziid bn zurucin qaal xadaana saciid bin abi caruubata can qataada ibni dicaama can saalix abilkhaliil ahaa saalix bin abi maryam can abi calqamat alhaashimiy can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam yowma xunayn maalintii xunayn markii maka la furtay sanadkii sideedaad bishii ramadaan kadibba horay buu nagu sii socday xunayn meel la yidhaahdo ayaa dagaal weyn ka dhacay niman hawaasine la yidhaahdo oo dagaalka aad u yaqaanay iyo saxaabadaas ku dhacay ugu dambayntii guushii ilaahay baa soo dejiyey nasrigii muslimiinta gacantay ku dhigeen xoolahoodii aad u fara badaniyo dadkoodiiba ilahayna qur-aanka oo kaga sheekay wayowma xunayn ida acjabatkum kadaratukum falam tuuni cankum shaya ilaahay baa nasrigiisa subxaana watacala soo dejiyey xoogtiina iyo awoodtiina kumayna helin nacam uma anzla allahu sakiinatahu bilaa ilayh bacda marka dagaalkii xunayn nabiga calayh salaam marka qaniimo badan baa laga soo qafaashay dad iyo duunyada jiciraana mee la yidhahdo jiciraana oo aan ka fogeynba carafaat iyo meelaha daai ku dhexaysaa halkaasaa xoolihii iyo dadkii lagu gebagabeeyey qaybtiin halkaasa lagu qaybiyey kadib baa kii nabiga ka soo cumraystay sala allahu aleh waali wasalam cumradiisii muxuu ahaa eh, afaraad ama cumradii saddexaad cumradii koowaad cumrat alxudaybiya aheyd tii kale cumrat alqada cumrat aljicraana cumradiisii xajatulwadac ku jirtay afartaa cumrou nabiga cumraystay sala allahu aleh waali wasalam ana yowma xunayn bacata jeyshan ciidan buu nabigu diray ilaa awdaas buu diray marka awdaas iyo daa'if iyo xunayn dagaalku weynaa markuu dhacay fuluulkii kala cararay yaa qaarra daa'if galay iyo xismigii magaaladii daa'if waa looga daba tegey qaarra awdaas bay u carareenoo ay war dagaal baa ka dhacay waa markaa saxaabada qaar ay ku shahiideen saxaabada qaar ay ku shahiideen abu muusa alashcari ninkii ciidankaa watay e, horintaa watay u muusa alashcari uu ku wareegay xilkii jayshan ilaa awdaas ayuu nabigu u diray falaqow caduwan cad bay la kulmeen gaaladii ka mida faqaataluuhum way la dagaalameen fadaharuu waa ka adkaadeen calayhim korkooda way ka adkaadeen oo ilahay waa guusha muslimiinta siiyey wa asaabuu lahum sabaaya dad bay ka soo qafaasheen fakaanna naasan dad oo min asxaabi rasuulilahi saxaabada nabiga ka mida waxaad aragtaa iyagoo oo taxarajuu xaraj iyo culays u arkay taxarajuu dembi bay isu xukmiyeen oo dembi bay u arkeen min khishaarihinna haweenkaa inay u galmoodaan haweenka ay soo qafaasheen inay u galmoodaan oo ay eh, isticmaalaan taasay xaraj iyo dembi u arkeen sababtu maxay tahay min ajli aswaajihinna raggoodii min almushrikiina gaaladaha ay qabi jiray darteed ayay ishkaalkaasi galay waxay dhaheen soo ma aha naagaha naaga la qabo oo rag qabi jiray sooma aha see marka naga uga galmo rag qabi jiray maba furine tanay marka yay u arkeen inay arrintu aynan sax ahayn fa anzala allahu ilahay baa soo dejiyey caza wajal fii dalika arrinkaas iyo ishkaalkaasi bixintiisa waalmuxsanaatu min annisaa'i ayuu ilaahay xarimay haweenka almuxsanaat mutazawijaad wey kuwa la qabo oo minannisaa haweenka ka mida ilaa maa malakat aymaanukum gacmihiinna kuway hanata iyagoo la qabo oo gaaliga ay qabeen deen aad kasoo gacanta kaga soo dhigtay oo ka adkaateen kuwaa mooyeene oo haddii iyagoo la qaba soo gasho markaa xalaal bay ku tahay oo infasakha nikaax nikaaxii ninkeedii hore ee gaalka qabi jir waa ka fasakamay ah, wlmuxsanaat muxsanaatku waxaa weya almutazawijaat lafdu muxsanaat waxaa lagu ilaaqa ciddata ilaaqaat bimacnaa almutazawijaat sida aayadan oo kale baa loo isticmaala muxsanaat waxaa kaloo ayadana loo isticmaalaa oo kusoo muxsanaat la dhahaa alxaraa'ir haweenka xorta ah en addoonta ahayn uma ah, lam yastadic minkum qawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat anyankixa almuxsanaat almuxsanaatkaas waxaa loo jeeda alxaraa'id ninkii aan heli karin naag xoro u guursado fa mimaa malakat aymaanu adoomihii addoomihi guursadaa <clears throat> taana waa xorti weeyaan waxaa kale oo ay noqdaan alcafiifaat ah, muxsanaat bimacnaa cafiifaat kuwa dhowrsoon ah. ina aladiina yarmuuna almuxsanaat alghaafilaat almu'minaat lucinuu fi dunya walaakhira waa ah, la lacanaday muxsinaat almuxsanaat wlmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum ayaa soo degtay ey fahunna kuwaas gacmihiinna ay xanatay habal la qabee kolba haddaad addoon ay noqotay oo ka soo milki guurtay kuwii la joogi jirtay lakum xalaalun xalaal bay idin tahay idaa goortiise inqadad ciddatuhunna ciddadoodii ay go'do ciddadii markay go'do ciddada hadda loola jeeda maaha alaata quruugeed ama aha alaata quruubi ma aha ama alaata ashhurki waxaa weeyaan istibraar loo jeedaa ciddadaasi idanqadad ciddatuhunna muddadii loo madlay in laska hubiyo oo ah hal caada inay ku dhacdo markay dhammaato ninkaasi sahmigeeda kusoata iska taagay ayb xadaana abubakr bin abi shayba maxamed bin muhana ibn bashaar qaaluu xadaana cabdulacla can saciidin ibn abi caruuba can qataada ibn dicama can abi lkhaliil ana abaa calqamata alhaashimiyi xadaa ana abaa saciidin alqudri xadaahu ana nabiy allahi sala allah aleh wasalam bacaa yowma xunayn maalintii xunayn wuxuu diray sariya ilaalo ciidanka yar ayaa ilaalada dhaha waxaa loogu magacaabay tasri fi leyl habeenkii bay guurayn ay socon maalintiina geedahay hoos ka gelayeen bimacnaa xadiidi yaziid bni zuraycin hayra annahu qaal ilaa maa malakat aymaanukum minhunna faxalaalu lakum gacmihiina waxay ahaanatay oo hawankaa la qabay ka mid a ah, xalaal bay leeyihiin walam yadkur idanqadad ciddatuhuna ma sheeg waxadanihi yaxya bnu xabiib alxaariثi qaala xadaana khaalid cali bnu xaariثi xadaana shuban qataada bihada isla naxw waxadaanii yaxya bnu xabiib alxaariثi xadaana khaalid bnu xaariث xadaana shuban qataada carabi alkhaliil can abi saciidin alqudriyi qaal asaabuu sabyan saxaabadu waxay heleen dad la soo qafaashay yowma awdaas maalintii dagaalkii awdaas lahuna aswaajun haweenkaasoo rag jiray fatakhawafuu way ka cabsadeenoo waxay isdheeramaad naag la qabi jira weeyaan naag la qabana haddii loo ninkii isagoo furinaba ka dhimanin looma dhawaan jirin waase fa unzilad hadi aaya lasoo dejiyey wlmuxsanaatu min anisa ay waurimad xurimat calaykum ummahaatukum tin ku xafan tahay waxurumat almuxsanaatu min anisa haweenka la qabana waa inaga xaaraan ilaa maa malakat aymaanu kuwii la qabay haddii ay dagaal kaga soo qabsataan gaaladii oo gacmihiina ay soo galaan kuwaa mooyeen waa inay bannaan tahay xalaal bay inay tahay وxadثna yaحyى بن xabيb qال xadثna khالد بن xاaرث xadثna سcيid بن أbي cruب an qtاad bh hadis نxوه baab alwalad lilfiraash ilmaha waxaa la raacinaya lilfiraasha gobasha wa tawaqii shubahaad oo baabun tawaqi shubahaad wixii shubahaadahana in laga dhowrsado markaa laba masalo meesha kulminayaa masala oo ah xukun sharci ah oo ihbaatu nasab ilmaha dhashay nasabkiisa oo loo sugo meesha la raacinayo iyo wixii shubahaad ahoo markaas laga gaabsan karo o ilaalin karo iska ilaaliyo masaladaas ka hadlayaan qaala xadaana qutayba bnu saciidin xadaana leytxa xadaana maxamed bnu rumxin akhbarana leyt can mishaaba can quwa can caaisha annaha qaala waxay tihi ikhtasama sacad bin abi waqaas sacad bin abi waqaasin radia allaahu canhu zuhri iyo waxaa dooday cabdu bnu zamca fii hulaamin cabdi bnu zamcahana sawda binti zamca xaaska nabiga walaalay wa cabdi bnu zamca dooday fii hulaamin wiil bay ku doodeen oo anaga wiilka anagaa dhallay iyo anagaa dhallay faqaala sacdu waa kan bilaabatay maxkamadii nabiga hortiisa haadaa yaa rasuul allah wiilkan rasuul allow sacad baa bilaabay ibnu akhii walaalkii wiilkiisi wey cutba bin abi waqaas ahaa cahida ilaya anuu iga dardaarmay annahu ibnuhu wiilkiisi inuu yahay buu iga dardaarmay undur balfiiri ilaa shabahihi si u eg yahay cutba binu rabiica fiiri cutba bin abi waqaas waa dhintay markaa cutbahaas markaa waa dhintay laakiin ilmihiisii waa taqaana cusba waad garanay wiilka suu awood yahay fiiri intaasuu ku hadlay wa qaala cabdi bnu zamaan asagana wuxuu yidhi haada akhi ninkan waa walaalkay yaa rasuul allah wulidda waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogoshiisaa lagu dhalay min waliidatii addoontiisii baan dhashay addoontiisii baa dhashay gogoshaanada gudal ugu dhashay gogol xalaalah ayuu ku dhashay fanadara rasuulu llaahi sala allah alay wasalam ba ilaa shabahi bal xagga faraa wuxuu arkay shabahan ekaansho bayinan cad bicutba inuu ogyahay ninkii cutba ahaa ee uu sacad u hadlaayey ee uu lahaa walaalkay baa islaamtan ayada addoontan gogoldhaaf ku sameeyey ma aha dariiq sharciya ah. marka dhaqankii hore ee jaahiliyadii oo ilmahan istilxaaq waxa la yidhahdo istilxaaq in ilmahan la haleeshiiyo qofkii maaragtay xumaanta ku dhalay tanay markaa tiibuu taaganya daba socdaa marka waa wuxuu arkay nabigu inuu ogyahay cutbe faqaala wuxuu yidhi maca daalika wuxuu saa tahay huwa wiilkan laka adigaa iskale yaa cabdun cabdun wiilkan adigoo adigaa kaxaysanaya cabdibnu zamcow maxaa yeelay alwaladu lilfiraash waladka iyo ilmaha lilfiraashi gogasha ayaa la raacnaya firaashka waxaa loola jeedaa man lahu xaqu listimtaaci cala alfiraash qofka xaq u leh ay xalaal u tahay gogashaasi inuu ku raaxaysto islaantan ayaa waladka la raacin baa jeedaa wa huwa ima zawju wa ima sayid waa kuba ninka gobasha inuu ku istimtaaco maanta loo ogol yahay ama waa zawjkeedii bidariiq sharciga lagu xalaaleeye loo nikaaxayo ku guursaday ama waa sayidkii addoonta hadday tahay addoonta lahaa kaasaa firaashka loo misteen oo iska leh alwaladu gobasha lilfiraashi ay lisaaxibilfiraashi gobasha ninkay iskale xalaashaa ayaa waladkana la raacin oo ninkan islaamtu uu qabay ilmahay dhasha isagunbaa un gobasha unbaa addoon hadday tahayna sayidkii maa la raacin walil caahiri midkan caahirka ahe zaaniga ah ee gogoldhaafka sameeye ee xumaan baan sameeyey haddana ilmaha loogu dara leh alxajar dhagax baa yaqaana dhagax baa yaqaana midka asaga alxajarudaas in loola jeedo xajar baa dhagax ba afka loo geliya waxay dhihi jire talaqama alxajar dhagax bu afka gashay yani qofka qabo waxba aan helin ayaa loo isticmaali jiray ama mee xajarkaasi waa kii oo xad ahaay oo dhagax baa lagu rajminaya hadday qofka la radbino waa kuba war hadduu ya zaani muxsin zaani nikax soo maray wey ee zaani oo dhan zaani oo dhan dhagax laguma dilo midkaan nikax soo marin iyo guur xalaal ah boqol ulood baa lagu dhuftaa xadiidkuna nabigu wuxuu yihi walilcaahiri buu yidhi ee ma dhihin weli zaani muxsin ma dhihin marka macnaha kale u dhow walilcaahiri alxajar kaasa waxla'aan baa la diray waxtajibi minuu iska xijaab yaa sawda marka <clears throat> reer zimcana ay ka mid tahay sawdo oo xaaska nabiga calayh salaam walaalkeed inuu noqdo oo maxramkeed in noqdo oo inay iska xijaabin bay ahaan layd maca daalika nabigu calayh salaam maadaama ekaanshaha wiilkan uu ninka lagu sheegay u ekaaday wuxuu yidhi waxtajibi minuu iska xijaabiya sawda intuu zabca marka masaladan ayada ah nabiga calayh salam alwaladu lilfiraash waxaa weeyaan masaalixda ku jirta waxaa weeye xifdu xifdu nasbi wax la in la ilaaliyo mar walbaba nasabka iyo ilmahan nasabkiisa in la ilaaliyo oo dhibaatada ka soo gaaraya hadduu noqdo ilmaha nasab lahayn aaba lahayn oo xalaala ah ku dhalanin dhibka ka soo gaaraya ilaa iyo dhimashadiisa waa dhibaato aad culus wey dhibaato aad culus baa ka dhalanaysa dayib talabaad haddii la yidhaahdo ilmaha ninkii ka zinaysay hala raaxiyo la yidhaahdo iyadoona baab maxduura weyn baa furmaya inuu qofkan isaga ah islaanta uu guursan waayey uu xaaraamta ogu tago hadhowdan haddana ilmaha ilmihiina uu saa ku yeesho waxay noqonaysaa in lagu abaalmariyey macsiyo iyo xumaan uu la yimid abaalmar lagu siiya oo lagu abaalmariyey ayay ihahdala noqonaysaa kullu hada marka waxaa weeyaan alwaladu lilfiraash waa haddii hadde saaxibulfiraash uu doodaayo dariiq xalaarana uu ku dhashay maha iyo caruurteeda goosha xalaashaa oo xaq u leeyahay isagana ku doodaayo hadduu inkira ka waran oo iraa ma dhalin ima soo galo kii zaanigaana uu leeyahay aniga soo galaayo anigaa iskale istilxaaq baa la yihahdaa marka ayadaa bacda ahlicilmi waxay leeyihiin waa la haleeshinayaa maxaa yeelay isagaa dhalay si nasadkiisiina loo yar badbaadiyo wallahu aclam qult qaalad waxay tidhi falam yara sawdata qad ilmihii ama wiilkii sawda muunan arkin qadun weligii muuna arkin gabadhii xagga sharcigana waa walaashii laakiin shubahadaasaa timid walam yadkur moxamed bn rumx qaaluu qowluhu yaa cabdu ma sheegin xadaanaa saciid bnu mansuur wa abubakr bn abi shayba wacamru naaqib qaaluu waxay xadaanaa sufyaan ibnu xuyaynata xaa xadana cabd bn xumaydin qaal abarana cabdrazaq abarana macmar kilahuma can usuli bihada isnaad naxw ayra ana macmara bn cuyaynata fii xadiayhima alwaladu lilfiraash bay isu raaceen walam yadkuraan mayna sheegin walilcaayan xajar intaa maynan dhamaystirin xadanii maxamed bn raaficin wacabd bn xumaydin qaala ibn raafic xadana cabdrazaq abarana macmar can zuhri can ibni musayabin wa abi salma can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay ali wasalam qaal alwaladu lilfiraash ilmaha waxaa la raacinaya firaashka saaxibulfiraash wooshaarinka iska leh walilcaahiri alxajar caahirka masaanigana dhagax baa yaqaano weye dhagax baa la siiye waa la diray eber baa la diray waxadanaa saciid bnu mansuur wasuhayl bnu xarb wcabdulacla bnu xamaad wanaaqid camru bnu bukayr qaaluu xadaanaa sufyaan can zuhriy ama ibnu mansuur isagu qaale wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi can saciidin can abi hurayra ayuu yii can saciidin can abi hurayra saciid bn musayib wa ama cabdulacla faqaala isaga wuxuu yihi carabi salama aw can saciid can abi hurayra shaki buu geliyey marka abu hurayre ardayga ka warinaya ma abu salama mise waa saciid baa laisku hayaa labadoodaba waa laba taabici oo faqiih ah oo fuqahadii kamid a ah fuqaha sabca fi casri taabiciin wa qaala zuhayr ba wuxuu yidhi can saciidin ow can abi salama axaduhumaa aw kilaahumaa can abi hurayra midkood ama labaduba can abi hurayre ka wariyeen marka idiraab sanadi ayaa la yidhahdaa xagga sanadka xadiidka idiraab baa galay وذو اktilaafi sanadi و matnin mudaribun cinda uhli اfani laakiin iضiraabka asaga maanta waa wax dhibaataa ma keenayn mutaabacaad iyo xadiidka asagoo usuushiis asalkiisii sanadkiisa uu saliim yahay ayaan intaasoo jeer soo maray marka mutaabacadan dambe ee wax lagu xoojinaayo aslu ma aha xadiidka asalkiisi maaha waxay dhahaan mawduucuhu mawduucu lmusanif maaha iska imaanaysaa mutaabacada waxaa lagu keenay min daciifa ruwaad muxuu ahaa iضiraab galay ama soo marrayba ninkii ahaa baqiya bn weliid baaba soo marray wa qaala camar baa wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan maratan can zuhri ayuu noo waran can saciid abi salama ayuu ka warran wa maratan mara can saciidin aw abi salama buu yidhi oo aw buu geliyey wa maratan can saciidin can abi hurayra toos oga wariyoo abu salama meesha ka saaray can nabi bimili xadiidi macmar weli warkii baa socda baabulcamali in lagu camal falo biilxaaqi lqaa'if uurkubaalaha haleeshiintiisa alwalada waladka uu qof haleeshiiyo in lagu camal camalfalayo urkubaalle qaa'if waxaa la yidhaahdaa qofka garanaya shabaha iyo ekaanshaha labada qof walow hadday rabaan <clears throat> daahirka iyo inaga dadka kale meel la iskagama ekaadiya ah, kan waa madow yahay kan hadduu waa marka meel la iskagama <clears throat> muuqaadkeena laakiin midkan wuxuu leeyahay diqatu nadar diqa fi nadar buu leeyahayoo wuxuu garanayaa shabaha daqiiqa ee hoose ayuu garan wuxuu leeya labada waa iskale labada waa walaa ayuu leeyahay qaayb baa lidhahda carabtu markaa waxyaalay ku kala go'do ay ku kala hadho ayuu ahaan jiray cinda nisaac markay dood timaado oo nasab iyo mahal isku qabto ayay ku kala bixi jireen qabaa'il ka mida carabtuna caan bay ku ahaayeen sida banu mudrij iyo banu asad oo aimada badankood saasay qabaan xanafiyada jidan waxaas waxay leeyihin waa xadas iyo dunuun iyo malama qaala xadaana yaxya bnu yaxya maxamed bnu rumxin qaala waxay akhbarana lefxa وxadثna qtayba bn سacيidi qal xadثna lefxa bn شhahaabin can cmr bn زubayr can caaisha radi aلlahu canha anha qaalat waxay tiri ina rasuul اllah salى اllahu عalيه ali wasalam dakla calaya wuu iisoo galay bitay caaisha masruuran xaal la farxiyey isagoo faraxsan rasuulka alيه الsalaam nabiga hadduu farxana farxiisa ma qarin karin hadduu caroodana caladiisa wajigiisa laga galan jiray sala allahu alay waali wasalam hadduu farxo wajigiisaa iftiimi jiray oo nuuri jiray sala allahu alay waali wasalam ayb masruur asagoo ah bigiisoo kale tabruqu ay hilaacayso asaariiru wajhihi wejigiisa saalaxyadiisa ama wejigiisa tutubkiisa salaariirtu waxaa la yidhaahdaa weji tutubka qofku wejiga saa iyo tutubo oo wejiga saa isku yar qabto oo maqaarkii uu saa iskuu soo aruuro meelahaasi u dhexaysa labada harag ayaa waxaa la dhaha asaariir asaariir baa la halkaasaa iftiin ka soo baxayaa nabiga calayh salaam faqaala wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin ana mujazazan ninkii mujazaza ah ee reer bani mudlaj nadara inuu fiiriyey maanikan mar dhoweyto ilaa zayd bnu xaarifa iyo oo usaama binu zayd buu fiiriyey zayd bnu xaarifa binu sharxbiil oo mawlihii nabiga iyo usaama binu zayd buu fiiriyey weliba iyagoo jiifa oo qaarkooda horena uu dadan yahay wejigooda laga keeno inta badan wejigaa lasku fiiriyaa mogtahay wejigooda waaba didan oo dadan yahay lugahooda iyo gomadahoodii moodhaha ka yaalla ayagoo jiifuu daal istaagay faqaala wuxuu yidhi ina bacda haadihi alaqdaam gomadahan qaarkood la min bacdin marka kaleu ka ahaaday lugahan waa isqabeen buy lugaha maaragtay gomadahan iyo cirbahan waa isqabeen waa cirbo cas iyo cirbo madow waxaa yeelay zayd bin xaarisa nin cas buu ahaa ninkan la yidhahdo usaama binu zaydna wuu madoobaa laakiin madoobidaasi hooyadii bay ahayd hooyadiis umu ayman baa la dhihi jiray wasmuha baraka barakadaasaa madoobeed oo xabashiyad ahayd afrikaano madow bay ahayd radia allahu canha waana qabo qiimo badan oo nabiga calayh salaam gabdhihii soo xadaaneeyey ee soo koriyey ka mid ahayd xataa nabiga calayh salaam mararka qaar way cananan jirtay sida hooyahaan u cananan jirtay nabigana waa u hogaansami jirtay sala allahu alay waali wasalam oo rasuulullah isagoo rasuul ilaahi oo madiina markii timirtii intaan khaybar iyo la qabanin xabado timirahoo geedo timirahoo ree abu dalxa iyo umu sulaym iyo ay nabiga u siiyeen maashi u siiyeen oo nabigana uu umu ayman siiyey markii khaybare iyo banu nadiir iyo beerihii faraha badnaa lasoo helaya fadeg iyo ayaa beerihii dib lagu celiyey wixii maashi ahaa o dhan ba dib loo celiyey marka umayma waxaa laysi ceed adigana markaas intay ayadoo xalaysan oo anas oo soo diray ku qayribay oo nabiga calayhi salaam canaanatay nabigana calayhi salaam waa ixtiraami jiray umu ayman radia allaahu canha gurigeedu tegi jiray waa booqan jiray mar walba markuu dhintayna abubakar iyo cumar waa kay booqdeen ay markay ku baxeenna intay ilmeeyeen oo ooyeen ay dejinaysay ummu ayman ayaa dhashay usaama oo madow halkaas xagga reertigii iyo hooyadiis ayuu madoobida ka soo qaatay oo cirqiga xaggaas uga yimid aabbihiina ninkuu ahaa carab aho waa casaa markaasay deer dadku xanuun jireen oo dhihi jireen ah, ma dhalin ma dhalin bay dhihi jireen arrinkaa nabigu waa xanuujin jirtay maxaa yeele waa gurigiisii waa ahlubeytkiisii oo ninka la yidhaahdo zayd binu xaarisa waxaa lahaan jirtay khadiija bintu quweyd xaaskii nabiga nabiga calayh salaam bay ku soo wareejiso siisa nabigana waa xoreeyey marka mawrihiisibuu ahaa wuu jeclaa isagiiyo wiilkiisaba marka faqaala markaa haddii uu sidaa yidhi ninkan ma hadalku yidhaahdo ninkan isaga ahe qaa'ifka la yidhaahdo ama uu kubaalaysa dhahaane aad iyo aad warkiisa waa lagu go'aa dib dambe iyo xan dambe halkaasi ku dhammaanaysaa tibuu rasuulku farxay calayhi salaam waxadaanii camru naaqid wazuhayr binu xarb abubakr bin abi shayb walafdu licamar qaalu waxay tii xadaanaa sufyaan can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri caaisha dakala calaya rasuulullah nabiga calayhi salaam baa ii soo galay daata yowmin maalin masruurna isagoo laga farxiyo faraxsan faqaala wuxuu alam tare alam tare miyaadan arkin ana mujazazan mujazaskii almudlajii ree bani mudlij waa qabiilkiisi dakhala caleyh waa iisoo galay faraa wuxuu arkay usaamata wa zaydan oo hurda wa korkooda uu yahay qadiifatun go' ayay qabeen qadiifad oo yani culus yar culus sidaas jaadaha eh, salliyaha oo kale u yardhow qaadayaa waxay dabooleen ru'uusahuma madaxoodii wejigii laisku garan lahaayee kaashaha laga garan lahaa way wadadoola yahay wabadad aqdaamuhumaa doomadahoodana bannaankay cibahooda bannaanka u muuqday oo aan dadnayn faqaala nabig wuxuu yidhi ina hadihi alaqdaama doomadahan bacduhaa barkeed min bacda buu ka ahaada wa isagabada wa isqireen buu khalaas dadka halka jooga o dhan waa qanceen dhulkii waa isgaarsiiyey rasuulka waa ku farcay calayhi salaam hadalkii iyo wixii maan dadka ay xamanayeen wixii waa baaba'ay sala allah alay waali wasalam haddaba way jiraan dadka qaar oo aad u illeeh oo gabadhihii mheel baad la dhalatay mheel baa ku dhalay way iska jiraan xadaanaa mansuur bn abi muزaaxib qaala xadaanaa ibraahim bn sacdin can الzuuriyi can curwa can caaisha qaalat dakala qaa'ifun baa soo galay min qaa'ifa wa rasuulullahi sala اlah alيh wasalam waa mujaziskiie nabigu oo shaahidun xaadiroo jooga usaama bnu zayd wa zayd bnu xaarita mudajiaan ay jiifaan mudajicaana ay jiifaan wejigana u dadan yahay faqaala wuxuu yidhi ina hadihi alaqdaama gomadaan bacduhaa barkood min bacdin buu ka haray fasura bidalika waxaa la farax geliyey annabiyu nabiga calaysa arrinkaas oo cajaba weliba aad boo la cajabay waa u jeclaaday wa aqbara bihi caaishu weliba u sheegay ugu bishaareeyey qala waxadatanii xarmala binu yaxya aqbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbin almasciid qaala aqbaranii yuunus bn yaziidin xaa xadaanaa cabd bnu xumaydin abarana cabdrazaqin abarana macmar bn rashid bn juraydi cabdilmalik kulluhum can zuhri bihada isnaad bimacnaa xadiiihim wazaada fi xadiidi yuunus wa kaana mujazazun mujazazkaa wuxuu ahaa qaa'ifan qaa'if buu ahaa dadka isku eg iyo xaas yaqaanaan raad kale way yaqaanaan iyo muxuuha meelahaas aad bay u gartaan ayaguna baabun wuxuu ku saabsan yahay qadru maa tastaxiquhu lbikru gabadha bikaaradaa inta ay mudan haddii la aroostoo la guursado gurigeeda inuu ninka joogo oo arooska uu baaqi ku ahaado wathayib iyo midda garoobka ah min iqaamati zawji ninka intuu ku nagaan cindaha agteeda caqaba zifaan arooskii iyo gelbintii kadib intee loo ogol yahay gabadha bikaarada in lala joogo tan garoobkasi intay loo ogolyahay waa la kala qaybiyey qof walbaba wixii munaasab ahaa iyo inta tiro ee munaasabka ah la siinayaa xadana abubakr bin abi shayba wmaxamed bin xaatim wayacquub bin ibrahim walafdi abi bakr qaaluu xadaana yaxya bnu saciid can sufyaan can muxamed bin abi bakrin can cabdilmalik bin abi bakr bin cabdiraxmaan bin xaaris bin hishaam can abihi abihi can umi salma ana rasuul allahi sala la slam aabaha waa abubakr bin cabdiraxmaan bin xaaris bin hishaam axadu sabca buu ka mid yahay sana sabca fi casr casri taabiciin ayib can umi salamata radi allahu canha ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam lama tazawaja markuu guursaday uma salamata umu salama aqaama cindaha agteeda wuxuu ku nagaaday alaaan saddex beri saddex beri buu nabigu alayh salaam ku nagaa oo haweenkiisii kale uunan aadaynin ayadaasaa xaq u leh aroosadee cusub lagu soo dhoweynaya waase garoobay aheed wa qaala wuxuu yidhi nabigu waa mari doonaaye markuu inuu saddex beri ay dhammaatay inuu baxadda markaasi marada ku dhegtay saddex bari waa markaasuu nabigu wuxuu yidhi inahu laysa ma aha laysa kuma sugna biki adiga calaa ahliki ehelkaada eh, eh, nabigaa saas ku wara calayh isaga ku dhacaysaa laysa biki kuma sugnid calaa ahlika ehelkaada iyo ninkaadan hawaanun wax oo ihaaniya jireec iyo fudeed ah agtiisa kama joogtid qiimaad ku leedahay maaha in lagu xaqirayo o lagu yaraysanayo ee wuxuunkaa saas aho saddex baad leedahay haddaase leedahay sida gabadhii gashaantidahee dhikaaradahe toddobahada iga dhigo inshiti sabactu laki toddobaan kaaga dhigi wayse kaa go'on wa in sabactu laki hadda toddoba kaaga dhigo sabactu linisaa'i haweenkii kalaa toddoba oga dhigi ah, wareegii baa kugu dheeraan marka wareegii baa kugu dheeraan marka hadda saddexdaadoon lugula lahayn oon dayn ahayn oon kuwa kale loo soo celinaynin ku galbo wareegideen ha soo dhaqsado deen aan ku imaado habeenkaadii iyo wakhtigaadii miduu yeel inaad toddobaintii lagaaga dhigo deenidayn adig kaa goor ay noqoto iyo inaad saddexdan aon midna ku haysanin iyo wareeggii oo dirbo kuu soo wareegaayo midun ku doorabu nabigu calayh salaam waxay tiri allif waan mari doonaa saddexdaan rabaa saddexdaan rabaa wareegga aysoo wareeg qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can cabdillahi bn abi bakrin cabdilmalik bn abi bakr ibn cabdiraxmaan ana <clears throat> rasuula allahi sala allah alay wasalam xiina taزawaja markuu guursaday umu salama wa asbaxat cindahu agtiisa ay ku waabariisatay qaala lahaa nabig wuxuu ku yidhi saddex beri buu la joogay xadiidkan hadda abubakarna waa mursal waad artaa laakiin soo marray umu salama toos ugu warinayay laysa biki kuguma sugna calaa ahliki ehelkaada iyo ninkaada korkiisa hawaan wax hawaan iyo xaqiraada oo aad korkiisa ka joogta ma lehee casiizaad ka tahay agtiisa mukarama ah wanaagsan oo sharaf baad ku leedahay ee inshiitii haddaad rabto agtaada baan toddoba joogaya oo toddoba kaa dhigi wayshiidka allatu saddex baan kaaga dhigaya uma durtu waan kuu soo wareegi dirba qaalad waxay tihi alli waayahay saddex ka dhigo saddexdaa ku soco soo wareeg qaala xaddaanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu qaala xaddaanaa sulayman kabxan waxaa weeye garoob weeyaan saddex beri baa aroos ahaan saddexdaa beri ayadaa iska leh kuwa kalena ee qabto oo qabo ninkana haddii qabo iyo hadduu xataa duu qabin saddexdaa beri buu dee cinaaya khaasa iyo nagaashiiyo booqasho iyo joogid iyo guriga eh, uu ku dhiganayaa eh, aroosfad garanay xataa qaar ahlulcilmiga ka mid a ah, leylat azifaaf waxay dhaheen waxaa macduur ka yahay jamaacada iyo masaajidka aayitaankiisa halkaasuu joogayaa liyastarima zawjatahu ljadiida waliyu'anisa laha inuu uheliyeelo oo ula wareego qaala waxadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu qaala xadaanaa sulaymaan yacni ibnu bilaal can cabdiraxmaan ibni muxamedin can cabdilmalik ibni abi bakr can abi bakr bin cabdiraxmaan ana rasuula allah sala allahu aleyh ali wasalam xiina tazawaja markuu guursaday nabigu uma salamata hinda binta abi umaya radia allahu canha fadakhala calayha uu u galay oo orooskii loo gelbiyey faaraada uu doonay yakhruj inuu baxo saddex beri kadib akharat bitoobi marada nabiga faradiisii ku dhegtay faraqa faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi xaggaad u baxaysaabay saddex beri toddoba beri iga dhig faqaala rasuululahi baa wuxuu yidhi alayh salaam inshita haddaad rabta zidtuki waan kuu kordhin toddobaaba kaaga dhigi waxaasabtuki bihi waanse kuu xisaabi maxaa yeelay lildikri gabadha gashaantida yaa sabcun toddoba leh weli tayiibi garoorkase alaatu saddex beri bay leedahay gabadha eyata toddoba beri waa iyada lala joogo uheelkii usii baahan tahay oo umuuro badan bay u baahan tahay inay ninkii ay isfahmaan oo isbartaan oo waxshada iyo argagaxa iyo cabsida ay ka waa qof wax soo maray abwaanadow waxadaana yaxya bnu yaxya qaal abarana abu damra can cabdiraxmaan bn xumayd bhada zamida qaala xadaana abu qurayb maxamed bn cala almadani xadaana xafs cali bn kiyaad can cabdilwaaxid bn ayman can abi bakr bn cabdiraxmaan bn xaari bn hishaam can umi salma dakara wuxuu sheegay e, abubakarkii ana rasuula allahi tazawajaha umu salma uu ka warinaya nabigaa guursaday wadakara ashyaaa haada fiihi ashyaabuu sheegay intale ka mid tahay qaala wuxuu kaloo yiri ku daray inshiitii inuu nabigu yiri inshiitii as usabbicu laki toddobaan kaaga dhigi wa usabbicu linisaa'i haweenkaygana toddobaan oga dhigi way kuu dheeraan marka wareegiya soo wareegi inshiitu haddaan wain haddaan toddoba ka dhiga laki adigana sabactu linisaa'i nacam qaala xadaanaa yaxya yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir can khaalidin ibnu khaalid bnu mihraan alxadaa can abi khilaabata aljarmi cabdullahi bnu zayd radia allahu canhu waa taabici lakin radi allahu canhu waa la dhihi karaa dhib maayo laakiin istilaax maaha can abi qilaabata raximah llah ah, abu qilaabata aljarmi cabdullaahi ibni zaydin can anas ibni maalik radia allahu canhu saasaa markaa caan ah in saxaabada la dhoo radi allahu canhu taabiciinta iyo wixii ka dambeeyeen la dhoo raximah llah ambiyadana calayhi salaam sidaas weeyaan sida caanka ah ama cali iyo faaduma iyo calayhi salaam in la yidhaahdo ma ahayn dadiga salafka macruufka musalax caleyhiga la yaqaana mashhuurka ma aha sida walaalihiisoo kale saxaabada ah ka abibakar wa cumar wa cumaan halkaasaa la maray ridwaanullaahi caleyhi qur-aankana ilahay ayaa ku sheegay subxana wa muhaajiriin ansaaru ka sheekay wuxuu yihi radia allahu canhu saasaa la dhahay can anas bni malikin qaala ida tazawaja albikra cala ayib gaba gashaantiuu guursaday cala ayib miduu sii qabay uu ka dowkeenay aqaama cindaha middan wuxuu ku agnagaanayaa gashaantidaa gabadhaa sabcan toddoba beri waidaa tazawaja tayyiba buu guursa cala bikri bikaana korkeed aqaama cindaha saddex beri qaala khaalid wuxuu yii walow qultu haddaan dhaho khaalid bin mihran wuxuu leeyahay haddaan dhaho inahu rafaca anas xadiidkan marfuuc buu ka dhigo oo nabigu u koryeeray fasadaqtu waa run baan ku sheegi lahaa oo runtayda ahaan leed walaakinahu haddaan cibaaradii iyo lafdiguu adeegsado aan adeegsaday aan marro qaala wuxuu yidhi assunnatu kadalika sunnadu waa sidaa iyo min asunnati waxaa ka ida tazawaja ayiba cala bikra qaama cindaha alaaa saas manaha marka waxa weeyaan waa waxa la yihahdo alxadiid marfuucu xukman hadduu dho min asunati kada waxay ka dhigan tahay xadiid marfuuca xugun ahaan lanna u siiq ahaan iyo nas ahaan ma aha sariix maaha qaala rasuulullahi facala rasuulullahi baa sariixa laakiin min asunati saxaabi hadduu dhaho waxay ka dhigan tahay isagoo marfuuc xukman baa la dhahaa labadaasaa marfuuca u qaybsama xadiid marfuuc xukman iyo sariix bu u qaybsama xadiidka marfuuca marka laga hadlaayo marfuucuna waa xadiidka nabiga loo kor yeelay calayhi salaam marka ma si sariixa oo cad baa loogu kor yeelo qaala rasuululahi facala rasuululahi baa la yidhi misa min asunati iyo fi cahdi rasuulillaahi iyo yabluqu bihi iyo yadmihi iyo riwaayatan iyo yarfacuhu iyo way fara badan yihiin siiqa alxadiidu marfuuc xukman loo isticmaalo way badan yihiin qaala riwaaya xadaana maxamed bnu raafic xadaana cabdirazaq barana sujaana ayuba khaalid bn xadaa marka khaalidkaas qaal ibnu mihran baa la dhaha alxadaa kabaha kuwa kabatabaha ayuu la fadhin jiray oo tilmaami jiray marka min mujaawara ayaa magacii magac xaggaas ka soo raacay maanaysta ka soo raacday asaga kaba ma toli jirin can abi qilaabata aljarmi cabdullahi bnu zayd can anas bni malikin radia allahu canhu qaal min asunati waxaa ka mid a ah an yuqiima cinda albikr gabadha bikaarada agteeda markuu warasto inuu magaalo sabcan toddoba hadda waa toddoba bax baa la saha lakin lama raaco toddoba bax buu ku jira saddexdii beri unba hadda arooska caradan iyo curfigan iyo dhaqankan wadankan hadda aan joogno toddobax maxaa loo yaqaana ya afka waa ba hadda weli leeo saddex bax lama dhahay afkii toddobabax weli taagay marka waxaad garanaysaa inuu ka soo guuray todoba kun oo jiri jirtay inuu kasoo guuray takfiif baa laga raadinayaa iyo fudeed iyo zaxmada iyo hawshaas socota ayaa laga soo eraysanaya marka sidaasaa sunnaa toddoba in la gaarsiiyo min asunati an yuqiima cinda albikri sabcaa qaala khaalid baa wuxuu yidhi walow shi'tu haddaan doono qultu waxaan dhihi karaa dafacahu ila nabiy anas xadiidka nabigu u kor yeelay calayh salaam maadaama uu yidhi min asunna marka min asunnana waxay ka mid tahay alfaada marfuuc xukmanta loo isticmaalay siyaqda ayay ka mid tahay buqarwada wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam